asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka hadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona somali sudanes hosbital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaka waa xad waa labaiy labaatanka bisha january sanadku waa laba qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena diiraddan ku saari doono waxaa kamida ah, waa sidee saaka goobihii xalay dabku uu ka kacay ee suuqa bakaaraha xarardheere dadkii ka barakacay waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan kadib markii degmadaasi laga saaray al-shabaab jubbaland waxay sheegtay inuu si toos ah deegaanadeeda kaga bilowday dagaalka dhanka al-shabaab qodobadaas ayaan ku eegi doonaa wixii soo kordha yohow dad uma beero mana goxo sidigeedo nima yohow dad uma beero mana goxo sidigeedo mookihin barbaarteeno beexaya xaraashma nafadaad midashnoodeen rubadgool ku jirmaa haddaad jilasho moodeene dhulbadool ku jira maaha macdan buur dushee taala in badan heere naf ku jira maaha macdanbuusu sheekaada cilmiga i barandeere erigay adamboy hadii aan baroor dhiiqo erigay adamboy hadii aan baroor dhiiqo baaqayayla karan doona waxaan ahay bukaa ayayla garanto waxaanahay bukaan keligay adaanboy haddii aanba hordiiqo keligay adaanboy haddii aanba hordiiqo baaqayayla garanto waxaanahay bukaan aabayayla garan doona waxaanahay bukaan sooco aadan qurahaan soo bobeira aan baroordiiq baaqayayna garan doona waxaan ahay bukaan baaqayayna garan doona waxaan ahay bukaan होता waataa dhegeystayaal barnaamijkeena falanqaynta ayaan si toos u gudagelaynaa waxaan barnaamijkeena ku bilaabi doonaa suuqa weyn ee bakaaraha ee muqdisho xalay waxaa ka kacay dab xoogan oo khasaare hantideed geystay burbur xoog leh ayaana soo gaaray goobihii dabku xalay uu ka kacay si gaara ah dabku waxa uu saameeyey qeybta harqaanada dahabkii sidoo kale goobo kale oo ku dhow haddaba qadka waxaa ku jira waryaheena sakriye maxamed salaad oo ku sugan halka dabka xalay uu ka kacay sakriye soo dhowow bal sawir guud waxaa naga siisaa sida saaka ay tahay goobihii dabku xalay uu ka kacay waa mahadsantaha xasano goobta dab ka kacay ma ahan mid hadda aada loo qiyaasi karo maadaama khasaarahan sideed oo aada u weyn oo soo gaaray ganacsatada ku dhaqan suuqa bakaaraha waxaana aada looga dareemayaa burbur xoogan oo soo gaaray dadka ganacsatada sidoo kalena waxaa gebi ahaanba baaba-ay siingadidii iyadoo ay adag tahay in xilligan sumraad laga bixiyo khasaaraha eh, dhabta ah ee ka dhashay eh, dadkan balse eh, sida hadda aragno xaaladdu maahan mid sahlan maadaama hanti aada u badan bulshada soomaaliyeed uga baabaaday halkan waxaana halkan ku sugan maamulka degmada xuduudaha kuwaas oo hadda u suurgelaya xaaladda way bal hadda maxaa soconaya oo inoo sheegi kartaa hadda guroobkii ugu dambeeyaa socdo saas marka saacadihii ugu dambeeyey ee kusoo kordha dhegeystayaasha dib waayahay sigri aada umahadsan tahay wixii kaloo dheeraada ee nagu soo kordha wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo aadan ayaad kaga bogan doontaan hadduu allah awoodda le idmo bal markan haddii dhegeystayaal aan eegno dhanka iyo sidoo kale xarar dheereed degmada xaredheere ee gobolka mudug wararka ka imaanaya waxay sheegeen in halkaasi ay dib ugu soo laabanayaan dadkii ka barakacay degmadaasi kadib markii cabsi weyn ay soo wajahday xilligii halkaasi ay ku sugnaayeen al-shabaab welibana ciidamada dowladdu ay ku soo wajahnaayeen dadkaasi dowladka magaalada ayay ku sugnaayeen balse hadda dib ay ugu soo laabteen sida guddoomiyaha degmada xarar dheere maxamed yuusuf kulmi uu keyanen u sheegay sidoo kale gudoomiye waxa uu sheegay in deegaanada kale ee ku dhow oo weli ay ku sugan yihiin al-shabaab dhowaan ay kala wareegi doonaan oo ay ku wajahan yihiin deegaamadu dhinaca galbeedkay ugu beegan yihiin degmada xaradheere jawle iyo waxay u dhexeysaa xaradheere meeshaasna waa meel baadiyahan ku tilmaamayo dambas iyo dabdheere iyo diiranle saddexaas meelood ayaa laga bixiyey waana lagu daban jiraa haddii ila yirahdo meeshay galaana na ka dawdali doona haddii ila yirahdo khasaaro marka aada gaarsiiseen ma jiraa mase noo sheegi kartaa inta uu loo egyahay afar baabuurna cadowga waa laga gubay khasaarahana runtii waxaa la dhigi karaa qiyaastii markaan qiyaas ahaan kuu siiyo afartan shan meesha uga carareen dhaawacyo badanna waa laga hayaa waana ku daba jirnaa haddii la iraa waa gartay idinka dhankiina maxaa idin soo gaaray ninka hal askari oo wax naga soo gaareen ma jiraan afar wiila askariyaa naga dhaawacantay wax dhimashaana ma jiraan maxaa ku caddayn kartaa marka in dhaawacyo afar ah keliya idin soo gaareen dhanka al-shabaabna aad eh, markaa u geysateen jab xoogan oo afartameeyo ay ka carareen ayaad sheegaysaa de walaala meesha dee wax qadafu kama shaqeeyaan saxaafaddu inaad joogna inaad joogto aaday u fiicneed laakiin dee anaa ku cadeynay hadda goobtii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dawladdaa ku sugan dowlada eh, kuwa statka galmudug ciidamada daraawisha galmudug iyo ciidamada xooga dalka waa yahay eh, dagaalada aada kula jirtaan kooxda maxaa qorshaha idinkaga degsan in laga sifeeyo dhammaan galguduud iyo mudug inta ay ka joogaan dowlad gobolka galmudug inta ay ka joogaan inaan ka sifeano ayaa naga degsan mhm. kadibna dee aan u jihaysana meel walba ay kusugan yihiin inaan ka sifeano insha allah deegaanada gacanta maamulka ka maqan intay la egyihiin ilaa iyo hadda inta la xisaabiyey oo ay al-shabaab ku sugan yihiin waxay jecel waxaa ka maqan deegaanka jawle dumaaye dabagalo galhareeri garawlo xeendheere albuur intaas ayaa naga maqan intaas natiijada ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajeynaynaa insha allahu inaan gaarno dadku waa soo bilowdeen oona kusoo laabteen waxaana nooga degsan insha allahu inaan si hagaagsan oo maamul wanaagsan ah oo dadku runtii ardayda iyo dadnimada intaba inaan ka dhisno ay muddo badan ay cadowgu ragaadiyeen oo saddex iyo toban sano iyo abaf ay joogaan dadka inaan dawli ardaydadana ka dhisno dadnimidana aan barno intaas ayaan inshaa allah ka hirgeli doonaa ugu horaantii kaasina waxa uu ahaa maxamed yuusuf kulmiye oo ah gudoomiyaha degmada xarar dheere oo inoo waramayey bal markan haddii aan egno jubbaland waxay sheegtay in deegaanadeeda ay si toos uu kaga bilowday dagaalka dhanka al-shabaab sheekh daahir oo afayeenka wasaaradda amniga jubbaland oo hadlay waxa uu sheegay in ciidanka jubbaland ay al-shabaab ka saareen deegaan muhiim u ahaa ururkaas oo ay dhaqaalo badan ka heli jireen waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka dhanka al-shabaab deegaana ka mid a ah jubbaland waxaa lasoo wareynayaa inuu ka socdo abaabul xooggan oo lagu doonayo in al-shabaab looga saaro deegaano badan oo hoos yimaada gobolka jubbada hoose markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan dadkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney gabay aniga iyo abwaan kale aan ku dhafarnay oo dhirir badan baan hayaaye aniga keligay dhegaysta arrankoolow waxaa soo wadaa medeg badana war cabdullow ha iga dhex keline dad balaaya qaadoo hunguri nahaye bes intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne aryaa dhulku ha kula xadreeya waa laysku haystaa dhulkan qodina ma kartide dad balaaya qaadoo xabadu laysayaan nahay war runtinahowaal meel biyaal hunguri jeeyaleeri hayahee madeeyow jeey miyaad haddana beriga warka iiga dhartay war soomaali allah badbaadiyo balaayadana allah ka qabto laakiin waxaa la yidhi ummad aan danteed garan darxumo kama baxdo war kalemaanay wax sanaa ilaahay laga rajeeyaaye dalkoo nabadoo dawladnimiya sharaf lagu damaashaado oo diintiya sharciga lagu dhaqmiya duugga dhaxalkeenna nabaddiidkii baasiya dulmigii jeer la dabargooyey midnimana dadkaygii hantaan daaqad ka arkaay war waxaa la yidhi gurigaaga iyo kuwa geesaha ah oo kula gudboon gacalkaaga deris yuugabaad ka dhigan oo galaafannina ruux soo geliya garan waa ka eg war asqari kastoo shacabka dhibaato u gey haysta buu gacan siinayaa war shabaab lama garan weyne maxaa loo gambanayaa waa su'aal gedmada maxaa lagu gartaa ninka goobayow hadduu kaa gedmaday gafur duuban iyo il guluus ahaa cadow lagu gartaa war nimayaanu waxaan la yaabanahay ciidanka shacabka beegsada talow yay u shaqeeyaan warwar ma haysiine ardaydii sanadkii dhowaa dugsiyada sare ka soo baxday mid ka mid ah ayaa masar waxbarasho ka helay kadib nin masaari ahaa wuxuu weyddiiyey keefi ashaab oo uula jeedo wiilka dhallinyarada oo xaaladaada ka waran ninkiina inta isku naxay eh. oo wuxuu ku jawaabay eh. war shabaab kama warrami karo wargooyin waxba ma ogdiine eh. kiristiyaano ruloodda shabaab uu la ciyaaray arrinbaw isaguina kuwii xumay masfaragishte wah may usuu ku faylahaayey war markaasoo kale danab inay aragtaa fiicneed war ninse inay soo sheegtaa ka horraysa war haddaba sow lagama yaabo inay iyagu soo arkeen wargooyin waad falantihiine tihiine ah. kooxda alnasri ee ruloodda ku biiray ah. iyo kooxda al-shabaab ee sacuudiga ka dhisan baa wada ciyaaray soo sheegis baahnoo dishaashadaha caalamka o dhan baa laga daawanayey oo shabaabka soomaaliya dadka ku qalaya sacuudiga naadi sborts dheele ka yahay war hadda ka hor nin reer dhagax buura waxaa loo diray inuu soo basaaso ururka al-itixaad beriga etoobiya la dagaalamaysay kadibna wuxuu daawaday tiifi afka carabiga ku hadlaya oo ka sheekay sheekaynaya itixaadkii midowga soofiyeti kadibna intuu yaabay ayuu yidhi aga awowgood la gubtiro badanaa ruushna ma joogaan wardoonayinka boosow adiga laftaadaan war hayne ruushka iyo yukrain luqunta iskula jiraan ka bilowday baa la yidhi tartankii taangiyada waxaa kaloo ka soo baxay calooshoodu shaqaystayaal aan ka gebanaynin meeshi loo diro marka hedegaaina kaanaan shaqo tagne warnamiyaw dambuuto daabjiidasaleeray gamadagii yugreanshani walgiibiyey wiil bajaaj wataa askari ku dilay iskooska howlwadaag hooyadiis iyo walaashiisowna bajaajta ku siday kadibna dadki goobjoogga ayaa iyo camashooday oo xanaaqayaa bannaanbax sameeye kadibna ka daro dibi dhalaa ciidankii ka dhigeenoo lama kaleyba ku dileen cabdulow ma la soo qabta askartii falkaa geysatay aryaanaha kuwaasoon la soo qaban horta wax la aqbali kara ma ahan laakiin haddaan la soo qaban waa uun hubaa in la dhihi doono waa lagu daba jira war askarta dishay bajaajlayaasha ma waxaa u daarnayd daaqadda xidhan fur soo deg maarkeedka meeshaada istaag bajaajlaha bartiisa ku celi bacbacbac ka sii war mushkiladda soomaalida haysata waxaa ugu weyn askari shacabku u ilaalin lahaa dilaya war howlwadaha keliya maaha meesha dhibaatadu ka jirtee degmada magaalada garas shacabkii waa cabanayaan waxayna dhaheen maalin kasta dadka waa la dilaa waxna layskama weydiiyo askar iyo maleeshiya tuuta gashatayaana eber ka dhigay isbaarooyinna waa u sii dheer yihiin kuwa jidka marahayana xabad ay ku furtaan dharkeelna iyo wada jirna afduubaa laga sheegaayey war xaafadda tarabuunka degmada hadan war kow iyo oktoobar miyaa lagu xusay war maalinta dhallinyaradu waa shan iyo tobanka war siddeedda maars wax ma ogidina waa qoondada haweenka aryaadhaha aniga tarabuun waxaa iigu dambaysa bannaanbixin la yidhi adisababaa lagu soo dukaha ciidda abwaanguurana waa tuu ka gebyaayey wareedhahayo warka waa iga dhex gasheene tarabuunku meelaha darada looga cawdow ka mid ahaa war kulli xaal askari kasta oo shacabka dhiba shabaab uu u daneeyey ciidankiime ma dadku cunay maku qadowgiyo cito maagtaba uu ka celila ayuu cirib jaaray majimba majamba misajaha wareerbay arrinteennu joogtaa war kalamaanay waxaa la yidhi booliska iyo bulshadu waysu baahan yihin war idinkoon isdaalin horaa waxaa loo yidhi booliska afrikaanka waxaa la baraa sida wax loo toogto booliska carabta waxaa la baraa sida wax loo cuno booliska reer galbeedkana waxaa la baraa sida wax loo jeebeeyo marka ha shaqaystaane kalexda war goonahin booliska hindigu ah. markay wax dhacaan kadib bay yimaadaan war booliska bulshada mbaahantakan baabi'iyaw meekaan badbaadiyaw laakiin waxaan caqliga bilowaadmigaba ku jiri jirin dadka in xabad lagu kacsho xabadna lagu dejiyo war horaa waxaa loo yidhi xabadu xal maahane sidee xeega lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan war calaa kulli xaal adinkoon isdaalin askartii hore dilalka foosha xun u geysatay waati gacanta lagu soo dhigay toogashana lagu xakumay marka maanta kuwa weli dariiqii ku socda see ugu dhiiradeen ma garan waayeen dariiqii adinkana laydin marinayaa sharciga ahaa war kuwii hore waa la xukumayo weli lama toogan war nin toogasho lagu xukumay waa dhintaye ma waxaan welwalahaynba u hadhay war ninkii qoriga ak fortiaee soomaali bar ka qaba kalaash nefoog ee raashiya u dhashay markuu yaraa wuxuu ahaa sabool kiina isagoo taajir ah u geeriyooday war kalaashnikoofoo la weyddiiyey qorigaad samaysay dad badan buu laayeeye ma ka murugootaa wuxuu isku difaacay waxaa dembiga leh qofkii qasnad rasaas ku gurtay kadibna qoriga ku xirtay kadibna cabbeeyey kabacdi ammaanka u furay qof ku jeediyey dabadeedna riishadda qabtay weliba laba taymba bay leedahayee u dhammaystiray kadibna ku dilay sababtoo ah intaasoo habraac baan u sameeyey buu yidhi aryadha ama ah ka kitaabka ka kor ambaha ka hoos mariyeen nimankiinabaa diidahay nacab nuuxuusaayay naqdeen nimankiinabaa diidahay nacab nuuxuusayay naqdeen warkalamaaney tala loo soo jeeyey ciidanka lagu dheelmado waxay leedahay kow ciidanka deegaanka waa inay difaac ka galaan kilomitir meel ka baxsan magaalada cadowga laga qabsaday weliba dhifaysyo kala fogfog meelaha laisdhihi karo al-shabaab way ka soo weerari karaan labo haddii ay jirto magaalo u dhow magaalada la xureeyey taasoo ay shabaab ku sugan yihiin waa in ciidanka aysan midda la xureeyey ku ekaanin oo dagaal qaadaan haddii kale beddelkeed cadowga ayaa isu soo aruursanaya goobtaasi saddex waa in ciidanka laga mamnuucaa balwadda uu ugu horreeya qaadka kaasi oo keena dhafar xilliga hore habeenkii ah iyo jiif waa berigii ah afar waa inaysan gawaarida dagaalka hal gobol iskugu geynin taasi oo keenta in gawaarida hal meel ku gubtaan gurmad la'aanna ay dhacdo shan xerada ciidanka waa in laga ilaaliyo shacab wax xoggah ka gudbiya lix meesha ciidanku degan yahay waa in ilaalo fog dhinac weliba ka jirta toddoba xerada ciidanka waa inay ku wareegsan yihiin godad aysan baabuurta ka soo gudbi karin oo xerada ka fog sideed waa in ciidanka laga mamnuuca nooca mobaylada loo yaqaan smartfoniska ee mar waliba ay ku mashquulsan yihiin war intaasoo talaa hadday diidaan naftooduna ma noola dadkay difaacayeenna ma noola naw war waa talooyinka bixinaye gormay kalamaan khubarada milatari noqot war intaasoo talaa hadday diidaan mid kalaan ugu sii daraynaaye difaaca ugu wanaagsani waa weerarka aqligii wanaagsani italiinuu ka roon yahay balego baleego u fiirsa war kalemaanay war ma haysiine jubbaland gulufkii xoraynta dalku waa ka bilaabatay maantana waxaa la sheegay inay qabsadeen deegaanka jannaay cabdalle degmada jamaamana kaabigay u saaran yihiinaa layidhi hadda war ma haysiine mardhow waxaan rajaynayaa inaad maqashiin awowgoodla gubkii bu'aale eegga waa kala wareegna adduunyadu wareeriyo walwal iyo dhibaatiyo alla waya badanaaye war waxaad ka tagtay wadka waad ku samirtaa wixii muuqda waa qabo wahay waa tanoo kale aryaanaha war hee ma haysiine ra'iisul wasaarihi ingiriiska waa la ganaaxayaa la yidhi cabdullah war ma hayside boris johnson oo ah kii la yidhi habraacyadii koronafayraska ku xadgudbay xilkiisana saas ku waaye wargooyin ra'iisul wasaare xamse sharci ma jebin lamana ganaaxi karo aryaadaha warka iga dhex gelina ra'iisul wasaaraha ingiriiska rashiid sunaaq waxaa la yidhi baabuurka isagoo iska saaranoo suunkiiba u xirraynaa la ark kadibna shan boqol oo bawnaa lagu ganaaxaa la yidhi hadda inuu iska bixi karaan u malayha war qolada raysul wasaare ganaaxday ma falan yihiin xoog badana war horaa waxaa u maqli jiray abkay doolli dilow qof nool maasu daahaa war raysul wasaaraha waxaa la yidhi waa hindi afrika ka yimid ama qabyaalad loo ganaax war andiilan waxaad gudbay muu idaacadahan kacawdo war war mahaysiine kalamaanay gabadhii raysul wasaaraha niyuuslaand oo markii muslimiinta masaajidka lagu weeraray daray la ogaa dhigtay maanta waa iscasish naftarkayga oo soomaaliya joogaana ka xumaaday oo maqraabaa tihiin waranu gabadhaa waxaan ku xasuustaa iyadoo cunugeeda xambaarsan bay ka qayb gashay shiirkii qaramada midoobey kadibna iyadoo miiska fadhida ilmi yaraa ooye innagana gabadha agaasime laga dhigo ilmaheeda markaasaa ugu dambaysa odagana warkii haba sheegin aagah wargooyina uwadla gubku gabadha mumuushin bay ka keeneen muswakadeena aryaadaha ma maamul goboleedyad yaa kula shaqaymayno war kalemaanay dad falanaa tihiine gabadhu iyadoo ooyaysay iscasishay yaa xaal lagu dhiftay gabar ooysay waa xaal war wax laydinma sheegi karee waxay tidhi qoyskaygii ayaan firaaqa u waayey shaqadii qarankana ma diici karo haddaan isku wadi waayey waa ka tanaasulay waana iscasilay hayehe qaranka miyay qoyskeedii ka dooratay war waagii new zealan masaajidka ninka dadka badan ku laayey ee ra'yisul wasaaraha hadda casishay naxariis badan muujisay abwaanguuro ka gabyay wuxuu yidhi aadmiga adduunyada ku nool kala akhlaaqroone caqli iyo aqoon kala fogoo kala ammaan badane axmaq aan waxgaran baa jiro aragti dheerayne doonal aynigiisiyo kuwa amarka soo siiya odayaal doqoobaa nacayb uurka buuxiyeye niyuu ziilan inanta maamushiyo edabsamaanteeda xigmaddiyo awooddiyo kartida ee geliyey iyo waxa taraam la orriya aad u kala dheere macnihiiyo ujeeddada haddaan idiin ogaysiiyo masjid laga addimay duul muslima oo ku soo ururay aqalkii rabbina soo galoo waajib oofinaya argagixisadii weerartiyo siday u eedaysay iyo arxankii ay muujisaan cidi iloobayne andren hoggaan aragti wacan ayaa loo aqoonsadaye allahayow islaannimo ku beer waa qof caaqilehe soo hanuuni eebbow oo ka yeel addoon amarka kaa qaata marka hadda waddadai hanuunkay ku socotaa ahaanuu malaynaa waryaara kale maanay gabadhaas laysku raacinay gabarh fiican tahay ee warka guure ma gaarin war ma falan tahay mataasaa guura af taqaana oo hadday af muxuu isku oominaayey war aniguna waxaan ku danay war kalamaanay abdheed ma tihiine maarmahan beledkii arligii oo dhan wardaxaashi ninkeedaa qabsaday nin la yaabayna wuxuu yidhi wardaxaashi ninkeedu dadka sow kama waalin wareer sow kuma beerin anna sow ma war doonin wakhti dheer dabadiina warkasaan waxaan ku ogaaday inleen waaba nin waalan warwerdahanshiduusinsheegasan waryahayinagday reer koonfur galbeeda war abwaanqalii faarax yirna wuxuu yidhi weriyaheenni jamaal oo la weyddiiyey daraato wardaxaashi ninkeeda waxa uu ku jawaabay waa wasiir alcadaalo wadhafiyo shimbirihii warisumahayaani wayaragni mala'aanayba wargoyin cali xareedho la yaabay jamaal wuxuu yidhi marka uu leeyahay xafiiska raysul wasaarahan soo wacay ama jabbaan buu qofkii soomaaliya soomaaliya waa iman karaaye eh? mise dembi buu isku oga war koonfur galbeed war maku haytana madawiine xasan sheekh golaha wasiirada koonfur galbeed ashir gadoomiye warmadayo somalilan war uma hayside gelintii way ka socotaa war laftigaagu gaboosow adigaan war ka hayne berbere waxaa lagu qabanayaa haa layidhi dhoolatus dowladda maraykanku hoggaaminayso oo soddon dawladood ka qaybgelayaan soddonkaasna soomaaliyaa ka mid a war dhoolatuska maraykanku ku qabanaya somalilan shaki weyn baanu ka qabnaa sababtoo ah soomaali weyn buu ku soo daray midnimana waa tii lagu kala tegayo mar hore lagu heshiin waayey aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi wada jir waa la diidayo waa nin walba yawaayihiisa wada jir waa la diidayo waa nin walba yawaayihiis war kalemaanay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warkamaanay war ma haysiine bishaaraan idin hayaa bilkayr dhaha aroos wadareed maa jiro war ninba meelay uga dhegan tahay qoysaskii arigooda shabaabku gumaaday ayaan dhoweed lutari maa soo baxay wareedhaa dad falanaa tiinahana wareerindhine taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa ayaa arigoodii arig ka badan guddoonsiiyey wuxuuna yidhi ciidanka xoogga dalka idinkugu deeqay war jenaraal daawud maadan dhehlied marka war qoysaska ariga siiyey ma dhaheen galadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay aryaamaha adduunyada waa ayaanba ayaanaa la yidhi waa xijaabtoo tii alla u timid fanaankii allaha u naxariistay maxamuud xaaji cali gaaywarow la dhihi jira wuxuuna ku xijaabta gaaywarow naftirkeeroo shabeellada hoose ku taalla hadda ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii jinna inuu ka waraabso war allah u naxariiso fannaankay waxaan ku xasuustaa gacaaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii gartaa u daaya fariimahaasi xubintii kale ee ka horraysay kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna ah, falanqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiye muqdisho kulankan xiga nabadgelyo